قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وعشرك انت يرتاح ما هرتمر أمسترين إن شاء الله تعالى كتابك حلية طالب علمك waxaanu ku jirnay hadalkii ibnulqayim aljawsi raxmat ullahi caleyhi ayaan ku jirnay ou yidhi maaragtay uu ka hadlayay dadka islaamka ah ama culimada ama cilmiga inay maaragtay dad wada islaam yihiin xuquuqda isku leeyihiin xuquuqda islaamka iyo muuminiintu ay ka dhexeyso walaal ilaahay yihiin laakiin xisbiyaal iyo gurubyaal iyo kooxo iyo waxyaalo u kala dhexeeya oo kala fogeeya shareecadu inaysan ogolayn arrintaasuu ka hadlayo waxau leeyahay mualifku raxmat ullahi caleyh walcajabu baan joognay walcajabu ana ahlaha hum almacruufuuna bialabi wاliraadati wاsayri ila allahi caza wajal whm ila alwaxida bacda alwaxidi maqطuucuuna can illahi bitilka alrusuumi wاlguyuud markuu ka hadlaya dadka qaarkood oo calaamado gaara samaystay dariiqooyin gaara maaragtay laasimay awdaac iyo waxyaalo maarata duruufo gaarho ah lasoo dariya ku jira aya wuxuu leeyahy walcajab waxaa la yaab leh ana ahlaha ay ahla turuq wadooyinkaa dadkoodu hum almacruufuuna waa kuwa ku caan caanbaxo loo yaqaano bitalabi doonitaanka la doono darajooyinka sare iyo cilm meelaha sarsare maarata dalabka daxuu jeeda dalab alaakhira oo maaratay inay yihiin iyo wal ilaahay doonitaanka aakhira la doono iyo wasayri socodka ila allah alla xaggiisa loo socdo yani waxaa loo yaqaanaa inay yihiin dadka ahlu aakhirada ah oo aytignab u socda oo ahlu talabka ah oo maaratay ahlu cibaada ayaa loo yaqaanaa wahum ayaguna ila alwaaxida wahum yani ahlu duruqaas iyo dadka calaamaha gaarka leh ila alwaaxida bacda alwaaxid ila alwaaxida marka laga reebo bacda alwaaxid mida kale dad yar marka laga reebo farqutiriso zaman zaman yimaada almaqduucuuna kuwa go-ay weeyaan can illaahi ilaahay bay ka go-een iyo wadadiisa bitilka arusuum rusuumtaasi daraaddeeda bitilka rusum rusuumta waxaa loo jeedaa brotocollo gaara ah ay leeyihiin iyo calaamadaha gaara ah ay leeyihiin asalka ahlu rusuumka hadday yihahdeen waa rasmiga waxyaalaha muuqda dusha sare ka muuqda qaarkood bay dadka maaragtay ahlu adilada ay ku duraan laakiin waxaa loo jee waxay ujeedaa marat ehm, brotocollada gaarka ay ku jiraan iyo calaamadaha dusha sare ah calaamaadkaas ayaa waxa weeyaan ayay go-een oo ilaahay uga go-een daraaddeeda iyo walquyuudi quyuudi xarkahaasi xirmadaad laxu xiray qeydyaalka quyuudun qayaduuha bianfusihim nafyaalkood ay ku qaydeen oo ku xireen dariiqa fulaniya wa jamaaca fulaniya wa callaan waxa weeyaan waxyaalahaas ba ilaahay subxaana wa tacala cibaadadiisa wadadiisa uga go-een waqad su-ila waa la weydiiyey dhab ahaantii bacdu l aima imaamyada qaarkoodba waxaa la weydiiyey can sunna sunada nabiga ayaa la weydiiyey alayhi salaatu wasalaam iyo dadka ahlu sunada faqaala wuxuu yihi maa laa isma lahu siwa sunna waxbaan ka boodmiya naam ma qora waqad su waxaa la weydiiyey bacdu aimati can sunna aimada qaarkood sunnada ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu ihi maa weyaan sunnadu sunadu shay weeyaan laa isma lahu magacaan lahayn siwa sunna sunnada ka soo haray yacni wuxuu ujeeda ana ahla sunna ahlu sunnadu laysa lahum ismun magaca ma laha yunsabuuna ilayhi loo nisbeeyo asaga siwaaha siwa sunna sunnada ka soo haray macyaal kale iyo calaamada kale iyo guruub kale ma laha fa min annaasi dadka waxaa kamid ah man dad ayaa kamid a ah, yataqayadu ku xiran bilibaasi kayrihi dadkale labiskood hab gaara ah iyo dadka labiskood maarta uniform ayuu ku xiran yahay cid kale maarta si gaara ah loo xirto ama loo labisto aw biljuluusi min annaasi man yataqayad cid ku xiran baa kamid a ah biljuluusi fadhi fii makaanin boos laa yajlisu uusan fariisanin fii gayrihi meel kale aan ahayn booskaas wuxuu leeyahay hal meeloo fadhiisto ku itikaafo fadhiisto calaamad loo soo dhigo masaajidana marka la yimaado qofkii soo hormaraas kala safka Ah, meel maaratay qof gaar ah maaratay iska leeyahay ma jirto ama eh, ma garanaysa dhul oo loogu talagalay cid mansabkiisa dartiisa gaara ah malaha eh, laakiin waxay leeyihiin boos gaara ah dad fariista aw mishyatin ama waxa weya dadka waxaa jira man yataqayadu bimishyatin socod mid ku xiran laa yamshi uusan soconayn hayraha mid kale hab gaara u socdo hab gaar loo dhigo bartocolo wey dhamaanteed hab gaaro loo labisto boos gaaraho la fariisto socod gaaraho la socdo calaamad gaar muslimiinta looga soocmo aw bizayin ama xaajad ku xiran bizayin lebis aw hay-atin qaab laa yakhruju uusan ka baxaynin canhumaa labooda uusan ka baxaynin aw cibaadatin ama wuxuu ku xiran yahay cibaado mucayanatin oo gaar ah oo laa yatacabadu uusan ku cibaadaysanin bikayrihaa ila waxaan ahayn wa in kaanad haba ahaate eh cibaadadaas kaloo keyrkeeda ah, aclaa mid ka sarraysa minhaa ida xaggeeda kaanada ismkeedu waxa weeyaan hayrkaas weyaan wain kaanat yani acibaada cibaadadaas heyrkeeda ah haba ahaato aclaa mid ka sarreysa minha cibaadadaas aw shaykin wa min annaasi man yataqayadu bishayk weyaan dadka waxaa ku jira mid shayk gaara ah ku xihan uu ku qeydan yahi ku xihan yahay mucayan oo gaar ah laa yaltafitu ma milcisanayo mana firinayo ma eegayo ilaa hayrihi cid kale sheikh kale ma ka qaadan maayo ciddii cidii ma garanaysa cid kale wax kama qaato wain kaana haba ahaada keyrkaasi aqraba mid dhowaansho badan ila allahi ilaah intii ka ah iyo wa rasuuli rasuulkiisa min minhu sheekhaas abaga dhawaansho badnaada hadduu jooxdiisa yahay oonba wax ka dhegeysan hadduu gruubkiisa yahay onba wax ka dhegeysan waxa weeyaan hadduu xataa maarata wuxuu doono ma yakun ma yakun hada huwa tacasubka oo maaratay shareecada islaamku ka digtay weeyaan ma garanaysa waana mushkilaadkay kamid mushkilaadka casriga iyo maarata lasoo darisay nabiga bacdi aleyh isalaatu wasalaam fa haaulaai kuwaasi kulluhum dhammaantood ayuu leeyahay ibnuqayim raxmat ullahi caleyh maxjuubuuna waxa weeyaan kuwa laga xijaabo weeyaan can aldafari inay ku liibaanaan bilmaluubi wixii la doonayay maluubkii alaclaa ee sareeyey bilmaluubi alaclaa maluubka sare waa maxay waa rida allah alcibaada aljanna yani alinqiaac ila allah subxaana wa tacaala meesha sare gaari maayaan masduuduuna kuwa laga xiray weeyaan canhu ay can illaah ilahay xaggiisa iyo madlabkaa sare maxaa ka xiray qayada qayadatun waxaa xirtay alcawaa'id jamcu caada ayaa cawaaid lagu kulmiyey caadooyinkaas iyo brotocoolada noocaasa ah iyo warusuum yani maaratay waxyaalaha calaamadaha sare ah rusuumku waa sidaan sheegay brotocolka weyaan caadooyin iyo rusuum iyo brotocollo iyo walawdaacu waxyaalaha la dejiye axwaasha alawdaac yani alaxwaal alkhaasa jamaacadaasu khaasa ayaa waxay ka xirtay ilaahay subxaana watacaala iyo walistilaaxaat waxyaalaha lagu heshiiyey ayaa waxay ka xireen yani qayadatu sooma oran waxay ka xireen can tajriidi lmutaabaca raacitaanka nabiga inuu dhartirmaan qofku markuu nabiga raacayo kalama jecla calaan callaan walaa fulaan walaa gruub walaa jamaaca kalama jecla waxa weeyaan wuxuu raacaya nabigeena caleyh isalaatu wasalaam anu kuma jiro weyaan soo sa maaha lakin ninkii rotocollaad kale ku jira waxau ilaalinaya rotocoladaas ah, walow ay khilaafaan nabiga walow diinta khilaafto kooxdaasi waxay maarata u sheegaan iyo meeshay ku xiran yihiin iyo wixii ma garanaysaa kuwaasuu ka hormarinaya mutaabacadii kasoo ujeedo weeyaan oo eh, rotocollo ku xiran yahay gaar ah rusuumaad gaar oo la dejiyey basharku ay dejiyeen marka waa waxa ka gooyay wa saas wey qayadathum waxay cawaa-idaas caadooyinkaasi iyo brotocoolada iyo xaaladahaasi iyo heshiisyada u gaarka ahi waxay ka goynayaan can tajriid mutaabaca raacitaanka nabiga inay u dhar tilmaano tajriidka waxaa loo jeeda ikhlaas iyo daacadnimo ah. fa adxaw waxay noqdeen canhaa ay can mutaabacati raacitaanka nabiga bimaczirin kuwa ka fog wa actazilukum wamaa tadcuun yani bimaczil bay noqdeen kuwa ka fog wa mansilatuhum darajadoodu minhaa min almutaabaca raacitaanka nabiga calayh isalaatu wasalaam abcadu manil mansilin booskan u fog weeyaan ay nabiga raacaan calayh isalaatu wasalaam xagga ay raacaan fa taraa waxaad arkaysaa axadahum midkood yatacabadu inuu ku cibaadaysanayo biriyaadati riyaado laylis waa la laylinaya ma ma garanaysaa tadriib baa la gelinaya riyaada nafsiya marka qaar baad waxaa arkaysaa nin magaalada dhahay ma maxaa sheegaysa naftan laylinaha kuleeyay waxaa ku jira naf laylin baan ku jiraa kuleeyay oo hadda ma cibaada ma ilaahay baa jideeyey ma nabigaa jideeyey ma diin baa laga soo gaalinaya waa riyaadatu nafsi bu kuleeyay ma garanaysaa naftaan maku laylinaya iyo waay lamid marka waxaa lagu mashquulinaya waxyaala aan maarata raad aan lahayn ayuu ku jiraa maarata gruubkaas iyo waxay u sheegeen riyaada ku mashquulsanayn wa khalwatin fatara axadahum yatacabad midkood waxaa arkaysa ku cibaadaysanaya alkhalwati bilkhalwati maarata khalwa la geliyey khalwad waxaa weya mawlac buu gela ah, intaasoo biloodan soo khalweyna kuleeya duurka way usa gelaya ah, laakin laa yaxduru jumca walaa jamaca ah, jumca ka qayb geli maayo jamaca ka geli maayo waa khalweynaya kuleeya inta meel galo gaal mawlac ya la geliyo ama qubaysanayberyaa qubaysan qubayska iskadhaaf alaleey soo shilay away sunadii nabiga jumcaha halasoo qubaysto awa halasoo catari miyay dharkii ficnaha lasoo gasho ma garanaysaa cibaadada jamaacada iyo jumcada lasoo xaadiro intaas waxau ka doorbidaa khalwada groupka uu ku jiro ayaa waxay aaminsan yihiin yani brotocolla gaar ah ayagaasu marka ka raacaya meeshuu ka raaci nabigeena aleyh isalaatu wasalaam beri baa nin aanu kitaab ka oo kitaabkan eh, kutub xadiis oo markaasi aan jeclaa aakrisanay maarata ataaj taajka la yihahdo kitaabka taajka ah markaa nin baa yaqiino jamaca madiina kasoo baxay oo xadiis xoogaa ku fiicnaay baan u tegay laakiin ninkaas wuxuu cuni jiray waa hayli jira jaad jaadku cunay marka waana kutub taajku akrinaa xadiis jamaca madiina kasoo baxay soomaali ah marka almuhim kitaabkan akri iri wuxuu ugu yihi nakeen meesha oo xerta timaweyntu ay joogaan rabciyadu igu imaad buu yiri galabka markaa utagay inaa kitaab kasoo aristo meesha mawlca markaa ugu tegay mawlacay ku jira ayagu jamacada kama qayb galaan lama dukadaan mujtamaca laa jumca walaa sooma xaadiraan tibaweynti ma garanaysaa marka ninkii waxa weeyaan meeshaan utegay kitaabka u akrin maagay intuu i nin baa maarata wuxuu leeyahay war kitaabka laga dhaafo dee inoo mudaakaray buu leeyahy mudaakaray maarata sheeko inoo sheeg marka mid baa mudaakaray inta meesha fadhiday wuxuu yihi waryaahe ma sheekh maxamed rabiic xusigaarka lacabo markaasuu de maya de wuxuu baxaya haweenka dhan uu arkaya cawradooda xabad sigaar ma ku dhifto anku kadamha buleeya marka sigaar ku dhifto nuurku kadamaha buleeya makaranaysaa marka waxyaalahaasoo ayaa meesha ay qofku ku haya waxaan diin ahayn maarasa ka fog hadaas waa nooc riyaado la geliy noocyaal kala duwan iyo habaab kala duwan bani aadamku ay dejiyeen almuhim Eh, ilaahayhana hanuuniye subxaana wa tacaala ayaa maaratay ay ku go la geliya khalwadu meelaha lagu khalweeyo oo gaarka dadka loo geliyo waxyaala fara badan bay leeyihi eh, khalwada looma jeedo midda sharciga ah qofku inuu naftiisa xisaabo la fariisto oo ma garanaysaa isagoo jumcada ka tegin oo jamaacadka ka tegin oo ma garanaysaa naftiila khaalmo taas waa masale sharciga wey laakiin laga go-o jumcooyinka laga go-o mawlac la galo waa masalo maaratay kasoo horjeeda masalesha nusuusta qur iyo axaadiis kasoo horjeeda waa fatara axadahum qofkood baad arkaysaa yani yatacabad waa soo ku cibaadaysanaya bitafriiqi qalbi qalbiga marintiisa oo wayacudu lcilma cilmiga wuxuu arkaa wuxuu ku tirinaya wayacudu lcilma cilmiga wuxuu ku tirinaya uu xisaaban yahay qaadican lahu mid ka goynaya cani ariiqi wadada ah, cilmi iyo xerays iyo diin barashada wuxuu ku leeyahy waxaas waa waqtlumis ah, cibaada ba ku jira bule marta waana jaahil murakab cibaadadiisa cibaad waa saceed cilmiga wuxuu arkaa qaadican lahu can ariiq wuxuu kuleeyahay maartay ah, dacwo bixitaankeeda cilmiba kaa gooy kuleeyahy maarta ah, laakin dadka waa usheegaysa waa inaan barataa xeraysan wax baran maayo diin baran maayo wuxuuna arkaa inay tahay maaratay masaa-isha barashada diinta baranaysa inay tahay maaratay waqti lumis ah, qaadican lahu an can ariiq wada ina ka goynayso faida dukira lahu haddii loo sheego asaga almuwaalaatu fi llahi alla dartiisa o la isku jeclaado iyo wlmucaadaatu fiihi ala daraadiis laysku naco dadka maata ka baxa markii la naco wlamru bilmacruuf wanaaga oo la faro wanahyi can munkar munkarka oo la reeba hadii loo sheego cadda dalika fuduulan wa shara arrintaas wuxuu ku tirinayaa ugu xisaabantaha fuduul yani wax fuduul ah waxba faaid aan lahayn iyo wa sharan shar ma garanaysaa ah, wuxuu ku leeyahy waxaasi maarata fuduul iyo shar iyo waxba faaida aan lahayn weeyaan inuu cibaada u go-ay ba kuleeyahy ma garanaysaa ah, dad kale wax gaarsiin maayo faidaa ra-w baynahum dhexdooda hadday ku arkaan faidaa ra groupkaas gruubkaas jamcaad hadday ku arkaan baynahum dhexdooda man yaquumu bidalika arrinkaa qof isu taagay oo arrinkaasi maarata dadku wax u sheegayo diinta faafinayo oo akhrajuuhu way bixinayaan min beynihim dhexdooda waabaa la faslinaaba waxaa leeya naga tag waidaa ra-w ad maa ku qoran faidaa ma ku qoran waidaa ra-w hadday arkaan baynahum dhexdooda man yaquuma bidalika arrinkaana isu taaga akhrajuuhu min beynihim dhexdooda ka tuuraya waa labalka faslinayaaba wacadduuhu waxay ku tirinayaan ku xisaabayaan hayran calayhim nin aan ka tirsanaynba inuu yahay ayr yani shaksin aakhir oo aan ka tirsanayn inuu yahay ba u tirinayaan fa haulaa yani hayran calayhim yani qariib waa nin aan ku tirin dariiqadii wadadeediiyo maqaadin hayran calayhim fa haulaai kuwa kaasi abcadu nnaas dadka kuwa ugu fog weeyaan can illaah alla fog weeyaan wain kaanuu haba ahaadeena akara ishaara kuwa la tilmaamo kuwa ugu badan haba noqdeene wallahu aclam intaha kalaam hadalkiis waa dhamaad marka hadalkaas waa hadalkii ibnu qayim uu ku tacliijinaya maaratay harawi kitaabkiisa maarata uu ku tacliijinaya weyaan marka daalibaa muhim maxay ahayd fikraddu oo mualifka u keenay qofka mus daalib cilmiga waxaa laga rabaa inuusan gurubaysi iyo kooxo gacanta u gelin aw qaala allahu qaala rasuulu la socdo wixii xaqa waafaqana uu qaato wixii xaqa ka hor yimaadana aw maarata uu ka tago maarata uu yahay dalabkiisu ujeedadiisu inuu raaco waayo xaqa liannahu ummadihi hore lumay waxaas ku lumay inaa wajadnaa aba'ana calaa umma ay ku lumay maarta aabbayaasha inaan kasoo gaarnay ah, kooxdanadaa tiri waxa weyaan saas bay ummadihi ku lumeen lumeen ma garanaysa marka qofka matlabkiisu waa xaqa wey wuxuu doonaya lixdan iyo lix haadihi lxilya nawaaqidu hadihi lxilya xilyadan wixii burinayay yani akhlaaqdan soo sheegnay kitabka lagu soo sheegay wii burinay wax yar soo tilmaamay mualifku noo soo khulaasaynaya yaa akhii walaalkeeyow daalibulcilmiyow wa qaana allahu allah ina badbaadiyo wa iyaaka adiga alcafaraati simbiraxashada iyo dhicitaanka iyo kufitaanka alcafaraati kufitaanka allah naga ilaaliyo inaan kufno inaan simbiraxano in lugtu noo baxdo in kunta hadaad tahay haddaad ahaatay qara'ta ku akriyey mulan tusaalooyin min xilyati aalib cilm kitaabkan xilyatu aalib cilmiga la yihahdo haddaad tusaalooyin ka akriday oo kitaabkan aada soo dhamayday lan dhabaadkan joognaha idaa kunta qara'ta mula tusaalooyin haddaad akrisay min xilyati aalib cilmi aalibcilmiga akhlaaqdiisa qeyb ka mid ah iyo wa aadaabihi akhlaaqdiisa oo wacalimta aada ogaatay oo aad soo baratay bacdan qeyb oo min nawaaqidihaa akhlaaqdaa wanaagsan wixii burinaya kasoo horjeeday ah faclam waxaad ogaataa anna min acdami khawaarimiha waxyaalaha dhaawacaya akhlaaqda wanaagsan kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a almufsidati ee fasahaadinaysa linidaami ciqdiha tixdeeda yani maarata toosan oo xiran nidaamkaas waxa burburinaya akhlaaqdaas nidaama ciqdiga wuxuu sameeyey ciqdigeeda kuusheeda ama luqugelintayda inay nidaamsantaha tixan tahay waxyaalaha burinaya waxyaalaha waxaa u waaweyn o ifshaau sir sirta inaa faafisid ah, dadka magaranaysa sirtooda haka faafinin qofka daalibka waxa wey ama sheik ama magaranaysa daalibcilmiga dadku sir bay u sheegtaa sirtooda inaa faafiso waxaa kamid ah inaad ku muxaadaraydo adoo waliba qofka sheegay ah, maanta waxa wey islaam baa kuusoo dacwootay waxay ku tiri naasaasa ninka noo dhacay ad adeg ka dhexaysaa haddaad muxaadara ku akriya ka warra heblo waxay maarta tiri muxaadara waankeeda ka dhigo laysa min ifshaai siri naas dadkaa sirtooda weeyaan qof baa masale kugu qarsaday laba qofoodoo shuyuukhoo maarata waay isku qarsaday ayaa la joogtaa waa ka faafisay ma ahan akhlaaqda maarata sirtu waa in la xifdiya waa ko masaaisha masaaid badan weeyaan kitmaanu sir arrinta labaadi waxa weeyaan waa naqlu lkalaami min qawmin ilaa ilaa aakharin dulaabulcilmiga iyo culimada wax u haboon ma aha hadal isaga qaadka dadka hebel baa wuxuu ku yiri hebel baa wuxuu kaa sheegay waxa weeyaan waa namaamha noqonay yani iyo wa naqlulkalaami hadalka qaaditaankiisa min qowmin dad aad ka qaadid ila alaakhariina koox kale aad u qaadid waa namaam can ariiq ifsaad wsalafu wlasaana akhlaaqaha ugu xun oo maarta cilmiga gaara waxa weeyaan waa qallafsanaanta iyo afxumada iyo erayada kakadh asalaf salafku waxa weya waa tashadud iyo ibirka iyo wlasaana quwa lisaan ah, salaqukum bialsinati xidaad waxbaa lagu sheeg maarta carabka inaad maarta carabka waa seef weya ah, erayada xun haddaad adeegsatid ma garanaysaa oo alfaad xun dadka adeegsatid culimaa waaweyn baa jareexaysa dadka muslimiinta jira carabka u adeegsatid arrintaasi maarata nin mimbar fuulaya oo dadka waani leeya khayr u sheegi la rabay hadduu koox iska cuno ah, ma garanaysaa eraya xun dadka ku adeegsado qofkaasi ma noqonayo qof daace qof fiican dadka daaweeye ma noqonayo marka iska ilaali carab adayga erayad maa dadka qalbigoo taabta wanaagga usheeg daawey mucaalij baa tahay laakiin maaratay iska ilaali sarafka kibirka isla weynanka iyo carab carab adayga iyo qalabsanaanta afaraad wa karat lmusaax horaan usoo qaadanay iska ilaali kaftanka faraha badan hadaa jeer caadaha ka dhiganin Eh, xoogaa yar baa anaga soo qaadanay maarata milix ha noqdo kaftankaagu hadduu raashinka milixu ka bato waa xumaynaya laakiin haddaad kombab noqoto waa mushkilad weeyaan karat lmusaax iska ilaali wdukulu fi xadiiin bayna nayn waxaad iska ilaalisaa wdukulu soo dhexgelitaan fi xadiiin war oo bayna nayni laba ka dhexeeya waxaan medan adan lagu diran soo kala dhexgelin maaratay mutadafil baa la yihahdaa waxay kaloo iska ilaalisaa lixaad walxiqd dulaaba cilmiga waxyaalaha galaahay kamid tahay xiqdiga uur xumada iska ilaali maarta inay maaratay sum qalbigaa ka buuxsanaato muslimiinta xiqdigu waa kaas weeyaan albaqda waxaa iska ilaalisaa toddobaad walxasad xaasidnimada aad jeclaato nicmooyinka dadka ilaahay siiyey kala duwan oo qeybta alla ah inay ka suusho waayaan wa suu sideedaad malaxumada waxaa weeyaan malaxumo dadka aad maartay tiraa saasuu ujeedaa saasuu ujeeda arkaso afcaashiisa malaxumo iska ilaali waa sagaalaad waxaa iska ilaalisaa waa mujaalasat lmubtadica dadka ahlu bidcada inaad la fariisatid iyo fusaaqda ah, ilaahay subxaana wa tacaala waa ka qur-aanka ku yiri jala wacala waladiina laa yashhaduuna zuur ah, bail ma ka qayb galaan dadka muminiinta dadka ahlu khayrka ah meel lagu hayo meel riwaayad lagu hayo qoobka ciyaar lagu hayo ma garanaysaa ciida gaalo lagu hayo bidco ay fadhido waladiina laa yashhaduuna zuur kama qayb galayaan ha fariisanin golahaas golaha lu cilmi alkhayr mooya ma aha tobnaad waxaa iska ilaalidaa wa naqlu lkhudaa ila almaxaarim alla shay oo kaa xarimay lugtaadu yaysa kuu qaadin xaggaa xaaraan haw soconin abaankir shubahaad wa shahwaad ha aadin wanaqlu lkhudaa lugtoo la qaado ila almaxaarib waxyaalaha ilahay xaramay subxana watacala khutada lugtoo u qaado u tallaabsatay iska ilaali faxdar hadihi alaathaam dembiyaalkaa ka digtoonaaw iyo wa akhawaatiha kuwa lamid ah wa akhawaatihaad waxau ujeedaa yani amhaaliha aan kitaabka kusoo sheegnay iska ilaali waqsur khudaaka dhaqaaqaaga waqsur gaabi dhaqaaqaaga can jamiici almuxaramaat shayaalka shareecadu xarimtay iyo walmaxaarimi waxyaalihii la xarimay ka ilaali oo haw dhaqaaqi fa in facalt haddaad arrinkaas sameydo cilmigaa ku dhaqanto adugu haddaad arrinkaas sameydo faqad fuusta waa liibaanta wey fain facalt hada huwa almatluub wailaa haddii aadan samayn faclam waxaad ogaataa anaka adigu raqiiqu diya diyaana diyaana wala dayaana daal daal miya Ah, raqiiqu dayaana diintaadu inay yar tahay inay jilicsan tahay inay diintaadu jilicsan tahay raqiiqu dayaana diintaadu inay jilicsan tahay khafiifun mid fudfudud inaad tahay oo lacaabun ciyaar ah diintaada ku ciyaar way diintaada ah, ma ahan diin runka ah caqiidada islaamkaad ku ciyaarin mabaadida asaaskaad ku ciyaarin waxaweya in diinta sfududaaata ogaaw raqiiqu diin waxaw raqiqu dayaana kafiifun kafiif khafiifu liltizaam lacaabun fi diin illah inaad diinta ilaah ku ciyaarayso ogow muqtaabun mid xante ah dadka ilaahay maarata cunaya namaamu isku dire inaad tahay ogow fa anaa laka sidee bay suurtagal u tahay an takuuna inaad noqotid aaliba cilm aaliba cilm inaad noqotid xaggee baad ka gaari karaysaa suurtagal maa nin xanlow ah xaasidlow ah dadka xanta madaxa suugelaya dabshira ah haddana odhanayaa maarata daalibcilmaa noqonaya sacirka dhulka maaha suurtagal maaha yushaaru ilayka faanaa laka say suurtagal u tahay an takuuna inaad noqoto daaliba cilm daaliba cilmin oo yushaaru la tilmaamo ilayka adiga bilbanaani faraha foodooda lagu tilmaamo faraha foodooda lagu tilmaamo tacajuban bacali alla ninkaas waa nin bislaaday alla ninkaasuna ahlu khayra alla la yihahdo maarta inaad noqoto suurtagal ma ah oo faraha foodooda lagu tilmaamo maadaama sifooyinkan aad leedahay munacaman ku loogu nicmeeyey xaal aad tahay bilcilmi dha cilmiga shareecada iyo walcamali ku dhaqanka suurtagal maaha inaad noqotid iyo inaad sifooyinkaas xun wadatid marka yani atakhalli qabla taxalli xumida waa inaad marka hore iska saartaa saad sifooyinka wanaagsan u yeelatid iska biisa meel maran wax lagu shubaahe horta iska mari cudurada markaa kabacdi maarta akhlaaqda islaamka markaasay suurtagal kuu tahay sadad allahu alla toosiyo alkhudaa saamaha alla toosiyo meel meel fiican alla noo kaxay weyaan sadad allahu alkhudaa saamaheena toosiyo ha toosiyo wamanaca aljamiica wamanaxa cafwan wamanaxa allaha siiyo aljamiica dhammaanta dadka dhamaantood altaqwa alla ka cabsi iyo waxusna alcaafiya fayubi wanaageeda fi laakhirati wlula adduun iyo aakhiraba wsala allahu cala nabiyina muxamadi wacala alihi wasaxbihi wasalim wasalam bakr bn cabdillahi bn zayd saas idin qoran miya cusnu caaqiba weeyaan waa runtaa weyaan sadad allahu lkhudaa wamanaxa ljamiica ataqwa waxusna alcaaqiba miya saas weeyaan waxusna alcaaqiba iyo cirib wanaaga fi laakhirati walula adduunya aakhraba cirib wanaagsan allaha maarta dhamaan dadka dhamaantood siiyo iyo alakacabsiga sheekhana ilahay dambigiisa allah dhaafo subxaana wa tacaala annagana maarata allah inagu anfaco kitaabkaad waxa weeyaan intaasu maarata waa kaas rag hor soo muraajaceeyeen waxaa looga baahanya ninkii masale karan waayo ama wax karanyan waayo inuu soo muraajace imtixaan in la qaado eh laakin hadda waxa weeyaan waktiga waxaan malayn doonaa maalin kale dar maalin marka imtixaan gorma imtiaan ma jira naam khayra in sha allah almuhim waxa weeyaan waa muraajaca lasoo muraajaceey waxaan intaas baa ku sameynaa waaa watigii subaxda ma xaflad sameynaa mia haye intii dambe aan samayn doona inta casharka ugu dambeysana waan waxaan isku dayaynaa maarata insha allahu tacala magacdi aan qorno subax dambe subada waxaan ka hadli doona kitaabka ku xiga maadaa bacda hada kitaab insha allahu tacala shantay barka ka soo maa ha shantay barka sax weyn fiicanta daar wuxuu kalo confirm insha allahu taala mase shanta barka ka dhignayn barka say barkaasay waktigu noqoto maqribka ka hor ku filanta markaasna waxaan ka hadli doonaa kitaabka noogu xigi doona kitaabkan baan ka qaadanaynaa manhajka isagaa nasiiye soo maa manhajkan marka waan ku socon doonaa kitaabku nasiiyey laftigiisa bidn اllahi tacala ku socon doonaa saa markaa ku talnaba sal اllahu ala sayidina wanabiyina mxamed cabdillah